bismi illaahi araxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin amaa bacdu qaala alimaamu nawowiyu raximah llah baabu ladkaari almashruucati fi lkusuufi adkaarta la jideeyo qoraxmadoobaadka dhexdiisa ayb oo markay qoraxda madoobaato ama bisha ay madoobaato adkaarta la jideeyo ayuu u baab yahay baabkan qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllah iclam ogow anahu yusanu waxaa la sunneeyaa fii kusuufi الshamsi wاlqamari qoraxda madoobaanshiyaheeda iyo dayaxa madoobaanshiyihiisa al ikhaaru badin ayaa la sunneeyaa min dikri dikrillaahi tacaala ilaahay dikrigiisa la badiyo wa min adducaai ducadii la badiyo ayaa la sunneeyaa wa tusannu waxaa la sunneeyaa oo kale assalaatu salaad lahu kusuufka dartii markaa yacnii kusuufka yani maashiyihiisa loo tukado ayb biijmaaci lmuslimiina muslimiinta ijmaacooda oo muslimiintu marka salaada in loo tukado oo kusuufka dartiis ilaahay loo tukado in la sunneeyo ayay ku ijmaacsan yihiin oo ynan isku khilaafsanayn sifada loo tukanayase waa isku khilaafsan yihiin dabcan qaala rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa can caaishata radia allahu canha ana rasuul allahi sal l ly salam qaal ina ashamsa walqamara qoraxda iyo dayuxu min aayaati illaahi ilaahay calaamaadka kelinnimadiisa iyo waxdaaniyadiisa lagu garta ayay ka mid yihiin laa yukhsafaani lama madoobeeyo limowti axadin qof geeridiis looma madoobeeyo walaa lixayaatihina looma madoobeeyo qof noloshiisa ee dadkii horaa waxay aaminsanaayeen jaahiliyadii qof haddii qoraxdu madoobaato qof weyn inuu dhintay ama qof weyn inuu adduunyada kusoo biiray oo uun dhashay ayay rumaysnaayeen marka caadadaas xun ayuu nebigu marka uu doorinayay wuxuu leeyahay qoraxdan iyoiyo dayaxan ilaahay baa abuuray waxdaaniyadiisa lagu gartaa mana loo madoobeeyo qof noloshiis iyo geeridiis midna fa idaa ra-aytum haddaad aragtaan daalika kaagaas marka meeshan fa idaa ra-aytum haddaad aragtaan daalika ishaaradan xaggay u noqonaysaana faidaa raaytum khusuufa ashamsi waalqamar dayaxa iyo qoraxda madoobaanshiyahooda haddaa aragtaan daalika marka meesha waxaa laga qaadanaya nebigu isaga wuxuu tukaday qorax madoobaada u tukaday dayax madoobaad waxaa layidhi maba soo maba arkinba nebiga sal ll ly marka dayax madoobaadkii intee maxaa u daliila marka bisha markay madoobaatay in la tukan karo fa idaa ra-aytum daalikadaas ayb daalika oo ishaaradii marka qoraxdii iyo dayaxiiba waa u noqonaysa fadcu llaaha ilaahay barya fadcu llaaha tacaala ilaahay barya wakabiruu weyneeya watasadaquu sadaqaysta oo marka takbiir iyo adkaar iyo sadaqe iyo waxyaabaha in lala yimaado wafii bacdi riwaayaati fii saxiixayhimaa bukhaari iyo muslimba faidaa ra-aytum dalika haddaad kaagaas aragtaan fadkuru llaha tacaala ilaahay xusa wakadalika marka salaadan alla xuskay ka mid tahay wakadalika rawayaahu way wariyeen min riwaayati bni cabaas wa rawayaahu fii saxiixayhimaa min riwaayati abi muusa alashcariyi can ilnabiyi sala allahu alayh waali wasalama faidaa ra-aytum haddaad aragtaan shay-an wax oo min dalika kaagaas ah fafzacuu ila salaati salaad u degdega oo u argagaxa wa alla bari fafzacuu ilaa dikrihi dikrigiisa ilaahay u degdega wa ducaa'ihi ducadiisa iyo wastikfaarihi iyo dembi dhaaf dalab aada ilaahay ka dembi dhaaf dalbataan warawayaahu fii saxiixayhimaa min riwaayati almugiirati bni shucba fa idaa ra-aytumuuhaa haddaad aragtaan qoraxdii dayxii oo madoobaadeen fadcullaaha ilaahay barya wasalluu tukada intana salaadii baa lagu sheegay qoraxda iyo marka dayaxa maxaa loo madoobeeyaa waxaa loo madoobayaa dadka caabudo qoraxda iyo dayaxa in la tuso waxaan ay caabudayaan inaynan ilaah ahayn wax madoobaanayo marna dhacaayo marna baaba-ayo iyada dhanba nuurka laga tegsiinayo inay caabudaan sax maaha ayb qiyaamihiina calaamad buu u yahay oo qiyaamuhu calaama yani waxyaabaha qiyaamaha marka la gaaro dhacaya maxaa ka midana qoraxda in la duuduubo ida shamsu kuwirat sida cimaamado kale loo duuduubo qoraxdii waa la baabi-inaa bisu nuurkii waa laga tagsiinaa iftiin ma yeelanayso marka qiyaamihii inuu dhacayana daliilay u tahay maadaama iyadoon ban la gaarin qoraxdan la madoobeeye la arkay iyadoo la madoobeeyey loo jeedo hada qiyaamihii in la madoobeey karana meeshaasay kaaga caddahay ilaahay hadduu doono uu baabi-i karo qoraxdan marka waxyaabo waaweyn iyo xikmooyin baa ku jiraan wakadalika rawaahu lbukhaariyu min riwaayati abi bakrata aydan axaadiis badan baa kusoo aroortay marka ayb wallahu aclam wa fii saxiixi muslimi min riwaayati cabdiraxmaan bni samura qaala ataytu nabiya sala allahu calayhi wasalam can inabiyi sal allahu alayh waali wasalam waqad kasafat ishamsu iyadoo qoraxdu ay madoobaatay wahuwa qaa'imun uu taagan yahay fi salaati salaadiina uu u taagan yahay wuxuu yihi nebigan ataytu nabiya sala allahu alayh waali wasalam nebigan u imid waqad kasafat ishamsu iyadoo qoraxdu ay madoobaatay wahuwa qaa'imun nebiguna uu taagan yahay fi salaati uu ku jiro raaficun uu yahay mid kor u qaaday yadayhi labadiisa gacmood fa jacala wuxuu gudagalay yusabixu inuu tasbiixsanayo wayuhalilu uu tahliilsanayo wayukabiru ou kibaaranayo wayaxmadu ou alla ammaanayo wayadcuu ou duceysanayo <coughs> xataa xusira canhaa ilaa laga feyday qoraxdii falamaa xusira canhaa markii laga feyday oo qoraxdii la daayey qara-a suuratayni buu aqriyay laba suuradood wasallaa rakcateyn laba ragcana waa tukaday falamaa xusira kuu dhigay qultu xusira bidami alxaai wa kasri siini lmuhmalateyni ay kushifa markii la feyday wajulliya la fayday oo la qaaday marka salaatulkusuufku inay salaad marka qiraa'o badan oo duco badan iyo inay tahay ayuu meeshaan marka u keenay xadiidkan daahirkiisu wuxuu tilmaamaa inamaa sallaa rakcatayni inuu laba ragca tukaday laba suuradoodna uu akhriyay markii qoraxda la daayay kadib wa huwa khilaafu maa warada fi laxaadiidi axaadiidta kale waxa kusoo aroortay waa yar khilaafsan yahay min ana shuruuca minhu nebigu markuu salaada galaayaba fi salaati uu galaayo kaana qabla alinjilaa qoraxda intaynan feydmin qaala atiibiyu yacni dakhala fi salaati wa waqafa fi lqiyaami alwali wa tuuli اtasbiixi wاtakbiiri wاtaxmiidi xataa dahaba alkusuufu huma qara'a alqur'aana warakaca huma sajada huma qaama fi rakcati اthaaniya wa qara'a fiiha alqur'an warakaca wasajada watashahada wasalam calaa kullin marka xadiidkan haddaa u fiirsato waxaa ka muuqato nebigu inuu salaada galay markii qoraxda la deeyey kabacdi sidaasna ma aha oo axaadiidta kale waxay tilmaamayaan salaadii nebigu isagoo iyadoo wuxuu galay qoraxda ay madowdahay iyadoo madowdahayna waa tukaday markuu ka baxayna waa la daayey macnuhu marka waxaa weye ragcadii koowaad isagoo ku jiro ayaasayaa qoraxdii la daayey marka ragcadii kaleu dhammaystiray marka ragcadaas labaadna laba rukuucay leedahay sida uu kuu sheegi doono keyfiyada oo salaatulkusuufka <clears throat> waxaa loo tukadaa waa laba ragco oo ragcad kasta ay laba rukuuc leedahay allaahu akbar marka la dhaho qiraaa la aqriyay faatixada iyo suurad waa la rukuuca samic allahu liman xamidah ayaa la leeyahay sujuud ma la aadayay marka waxaa lagu soo noqona allahu akbar haddana qiyaamkii qur-aan faatixadii iyo suurad baa la akrinaa waa la rukuuca samic allahu baa laleeyahay kadib waa la sujuuda sujuudda marka iyada waa sida caadiga ah laba sujuudood markii la sujuudo waa laga soo kacaa ragcadii kalena sidaasaa loo sameeya ragcad kastaa meeqaa ku jirta ragcad kastaa meeqaa ku jirta meeqa rukuuc laba laba qiyaam laba samic allahu liman xamiid ayay leedahay saasay uga duwan tahay xadiidkan marka waxaad moodaa in salaadiiba la galay markay qoraxdu la fayday ma saasna ma aha axaadiista <coughs> kale say tilmaamayaan haddii marka dadku intay isdiyaarinayaan qoraxda la daayo maalan salaadii weli lama gelin <coughs> qoraxdii waa madoobaatay ama dayaxi baa madoobaaday intay isdiyaarinayeen ayaa la daayeyba ma la tukanayo markaas ma la tukanayo maxaa yeele salaadda waqtigeed waa tegey laakiin iyadoo lagu jira ka waran marka hadday qoraxdu ay faydanto ama dayixii la faydo waa la dhamaystiraa salaada meel cidlaa looga tegaa <clears throat> mas'alo kalena waxay tahay qudbo ayuu leeyahay kusuufu shamsi marka salaada la tukado kadib in la qudbeeyo <clears throat> haddii salaadii la tukado ee qoraxdii la daayo qudbada ma layska dhaafa ma la dhaafayo qudbada iyo salaada waa isku xiran yihi keliya salaadii iyo qudbadii waxay dhacayaan intaan la gelin haddii qoraxda la faydo waa salaadiina waa dhacday qudbadiina markaas waa dhacday <clears throat> faslun yustaxabu waxaa la sunneeyaa idaalatu lqiraa'ati qiraa'ada dheereynteeda fii salaati lkusuufi salaatulkusuufka dhexdiisa lagu dheereeyo fayaqra-u waa akhrinayaa fi lqowmati aluulaa qiyaamka hore naxwa suurati lbaqara suurat lbaqara oo kale u akhrinayaa wa fi thaaniyati midda labaadna naxwa mi-atey aayatin laba boqol oo aayadood oo kale u akhrinayo wa fi thaalitati tan saddexaadna qiyaamka saddexaad oo ragcada labaad waay qiyaamka saddexaad ragcada labaad ayuu leeyahay naxwa miatin wakhamsiina aayatan boqol iyo konton aayadoo kale wa fi raabicati qiyaamka afraadna naxwa mi-ati aayatin boqol aayadood oo kale wa wayusabixu waa tasbiixsanaya fi rukuuci lawali rukuucda hore biqadri mi-ati aayatin boqol aayadood intii laga akhriyay ayuu rukuucda hore rukuucsanaanaya wafi thaaniina sabciina wafi thaalitثina kadalika wafi raabicina hamsiina wayudawilu wou dheeraynaya asujuuda sujuuda ka naxwi rukuuci rukuucda oo kale fasajdatu luulaa sajdada hore naxwa rukuuci lwali rukuucda horeo kale ayuu u dhow yahay wathaaniyatu ka labaadna naxwa rukuuci thaani rukuucda labaadoo kale hada huwa saxiix weyaan wafiihi khilaafun baana ku sugan macruufun la yaqaano lilculamaai culimada loo yaqaano <clears throat> walaa tashukana ha shakinin fiimaa dakartuhu wixii aan sheegay ha ka shakinin oo min istixbaabi tadwiili sujuudi sujuudo dheeraynteeda ah likowni lmashhuuri sida mashhuurka ah, ahaanshiyaheeda fii kutubi akthari asxaabina asxaabteenna shaaficiyada kutubtooda badankood sida mashhuurka ku ah annahu laa yudawalu inaan la dheereyneynin taas ha ku kadsoomin uu kuleeyahay imaamu nawowi wuxuu kuleeyahay kutubteenna shaaficiyada waxa ku dhigan oo inaan la dheeraynin sujuudda ah ha ku kadsoonaanin hana ka shakinin waxaan aan kuu sheegay oo in la dheeraynayo qiraa'ada ah fa ina daalika kaagaasi halatun halad waa yiri waxa kutubtaas ku dhacay madhabka aw daciifun ama waaba daciif bali sawaabu tadwiiluhu sawaabku waxaa weeyaan in la dheereeyo dheerayntiisa waqad habata dalika wuu sugnaaday kaagaasi fi saxiixayni buu ku sugnaaday can rasuulillaahi sala allahu aleyh waali wasalam ayuuna ka sugnaaday min duruqin buu uga sugnaaday kahiiratin fara badan waqad awdaxtuhu waan caddeeyey bidalaailihi maca dalaailihi lala qabo iyo wa shawaahidihi shawaahidiisa fii sharxilmuhadabi ayaan ku caddeeyey wa ashartu hunaa meeshaanna waan ishaaray ilaa maa dakartu wixii aan sheegay baan ku ishaaray lianlaa yuqtara si aan loogu kadsoonaanin bikhilaafihi waxaan aan sheegay khilaafkiisa siaan loogu kadsoonaanin waqad nasa shaaficiyu imaamkeena marka imaamu shaafici wuxuu cadeeyey raximahu llaahu fii mawaadica meelo cala istixbaabi tadwiilihi in kusuufka qiyaamkiisa sujuuddeeda la dheereeyo sunnanimadeeda ayuu ku tegay uu cadeeyey buu yihi wallahu aclam qaala asxaabuna waxa ay yidhaahdeen walaa yutawilu ma dheeraynayo aljuluusa fadhiga beyna sajdatayni udhexeeya ee sujuuddii haddii la dheereeyo fadhiga labada sujuudood u dhexeeyo ma la dheerayna isaga asxaabteenni waxay dhaheen buu yidhi ma la dheereynayo bal yaatii bihi wou la imaanayaa cala alcaadati sida caadada un ah, fii geyrihaa salaadaha kale qeyrkeed dhexdeeda ugu caada ah <clears throat> wahaada aladii midkan qaaluuhu ay yidhaahdeenna fiihi nadarun baa ku sugan kan naftirkiisa faqad habata fii xadiidin saxiixin xadiid saxiixa waxaa ku sugnaaday idaalatuhu dheerayntiisa <clears throat> xadiidkaasna imaamu nasaa-i baa wariyey <clears throat> waqad dakartu dalika waan sheegay kaagaasi waadixan isagoo cad fii sharxi lmuhadabi sharxulmuhadab ayaan ku sheegay buu yidhi falikhtiyaaru <clears throat> kan la doortay istixbaabu itaalatihi dheerayntiisa sunanimadeeda walaa yudawilu ma dheeraynayo alictidaala ictidaalka ma dheeraynayo can irukuuci thaanii rukuucda labaad ka dheerayn maayo <coughs> can irukuuci thaanii oo ka ictidaala dheh rukuucda labaad ictidaalka u kasoo sameeya ma dheeraynayo wala tashahuda ataxiyaadkiina ma dheereynayo wal juluusahu iyo ataxiyaadka fadhigiisiina ma dheereynayo buu yiri wallahu aclam meeshaan laftirkeeda xadiid waxaa soo arooray ku sugan xadiid ku sugan nasaa-iga yaa wuxuu tilmaamayaa ama ibnu xibaan uu wariyey ibnu xajar fatxigu ku sheegaayo ayaa jiro oo in la dheereynayo tilmaamaya oo in la dheereynayo sheegayo xataa samica allahu liman xamida ayb walow taraka hada tadwiila dheerayntan haddii uu ka tago oo iska dhaafo kullahu dhammaantiis uu ka tago waqtasara uu ku gaabsado cala alfaatixati faatixada dhis uu ku gaabsado saxad salaatuhu salaadiisii waa ansaxday wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaquula inuu yiraahdo fii kulli rafcin soo kor noqosho kastaa min arukuuci uu kasoo kor noqdo samica allahu liman xamidah rabbanaa laka alxamdu uu yiraahdo faqad raweynaa dalika fi saxiix baanu ku warinay yani muxuu diidaana salaadiyaa gashay allahu akbar tiri faatixadii suurada akhrisay waa rukuucday qiyaam ku noqaa lagu yiri inaa faatixada u noqoto diidaa intaada faatixada u laaban horta samic allaahu dheh kadib faatixada ku noqo ma lala jahraa marka salaatulkusuuf mas waa la siraysanaa wayusannu waxaa la sunneeya aljahru kor u qaadis bilqiraa'ati qiraa'ada kor loogu qaado fii kusuufi alqamari dayax madoobaadka qorax madoobaadka waxaan ujeedaa bisha markay madoobaato bisha goormay madoobaato habeen mase maalin habeenay madoobaato dabcan bil habeen la jirtaay wayustaxabu lisraaru hoos u dhigidaa la sunneeyaa fii kusuufi shamsi qorax madoobaadka qoraxduna goormay madoobaataa maalinay madoobaataa marka isaga shaaficiyada saanay leeyihiin kusuufu shamsi waa la siraysanaa kusuufulqamarna dayux markuu madoobaadana waa lala jahraa iyadoo looga qiyaas qaadanayo salaadaha habeenka iyo salaadaha maalinka tee lala jahraa salaadaha habeenka salaadaha maalinka midda habeenka ayb duhur iyo casirna lalama jahro saa darteed marka duhur iyo casir oo kalea laga dhigaa buu leeyahay tan laakiin xadiid waxaa soo arooray saxiix ah oo nebigu inuu la jahro tilmaamayo kaas marka see la yeela Eh, iyadoo kusuufu shamsi ay tahay qorax madoobaad inuu la jahray ayaa soo aroortay bukhaarina baabba u samaystay imaamu shaafici isaga wuxuu yidhi waa la siraysanaa qorax madoobaadka eh, ibnu cabaas xadiid ibnu cabaas oo keenay uu leeyahay eh, nebigu qorax madoobaadkii wuxuu akhriyey wax ku dhow dhow suuratulbaqara wuxuu yidhi hadduu la jahray wax ku dhow dhow uma baahdeen wuxuu dhehi lahaa suuratulbaqara u akhriyey ilaa haddii lala jahra waa la maqlaa ma ogtaha wax ku dhow dhow maxaa keenayan waxaa keenayo in aan lala inaan lala jahrin saasuu dhahay riwaayo daciifana waa ku xoojiyey wuxuu yiri ibnu cabaas nebiga inuu geeskiisa ku tukanayo meel dheer aanu kaga tukanin ibnu xajar laakiin wuxuu yiri laba dariiqay ku timid labada dariiqna waa asaaniid waahiya ayay ku timid yiri aada daciif u ah ayib jaharka marka ayaa sunno ah ybmidda kale waxaa looga qiyaas qaadan karaa salaadaha laysku yimaado dhan oo sunnooyinka jamaacada lagu tukado sida salaatul ciideynka maalinaa la tukadaa maxaa loo siraysa waaye kusuufkuna taasuu la mid yahay istisqaha lamida jumcadaa lamida jumcadu iyadase waa waajib salaadaha maalinkii laysu yimaado yani shicaar waxyaabaha shacaa'irtana ka mida badana waa lala jahraa uma bacda salaati salaada kadib yakhdubu waa khudbaynaya khudbatayni laba khudbadood yuawifuhum uu ku cabsigelinaya fiihimaa yukhawifuhum uu cabsigelinayaa fiihimaa labada khudba dhexdooda bilaahi tacaala allow ku cabsi gelinayaa war waxaan ciqaab alleh inay yihiin ama inuu ilaahay hadduu doono uu ciqaabi karo qoraxdan iftiinkeeda tegay manaafic badan baa qoraxda lagu qabaa sidaa darteed marka waa lagu cabsi gelinayaa saa darteed nabiga sal l slam wuxuu yihi in la tukado oo la duceysto oo sadaqa lala baxo addoommada la xoreeyo wax badan buu ishaaray rasuulka caleyh isalaatu wasalaam ayib waxyaabahaas baa marka lala imaanaya ayb xadiidna waaba ku timid yukhawifu allaahu biha cibaadahu qoraxdan iyo dayaxan madoobaadkooda alla addoommadiisa ku cabsiya haddii ilaahay marka addoommada uu ku cabsiya ma la ogaan karaa horta qoraxda inay madoobaan rabto ama bishu inay madoobaanayso taariikh hebel ma la ogaan karaa ma lasii ogaan karaana waa lasii ogaan karaa nacam sheikhul ibnu taymiyana waa sheegay waxaana waa sheegay ibnu daqiiq ilciid nacam in inta la qiyaaso la ogaado waa suurtagal ayb laakiin salaada marka tukashadeeda iyo waxaan la sheegay iyo khudbadan iyo goormay imaanayaan markii madoobaadka indhaha lagu arko ayay imaanayaan waa la yiri aan masaajidka sii galno maya masaajidka in la galo salaadii la tukada waxay dhacaysaa markii xaqiiqo ahaan loo arko ayb waxaan la qiyaasaya iyo ka tag wayaxuhuhum waa baraarujinaya calaa daacati illaahi tacaala ilaahay daacadiisuu ku baraarujinaya wacala sadaqati buu ku baraarujinayaa sadaqo iyo walictaaqi xorayn faqad saxa dalika waa ansaxay kaagaasi fi laxaadiii lmashhuurati <clears throat> axaadiidta mashhuurkaa dhexdeedu ku ansaxay wayaxuhuhum aydan waa baraarujinayaa wuxuu ku baraarujinayaa <clears throat> calaa shukri nicami illaahi tacaala ilaahay nicamtiisa ku shukrinteeda wayuxadiruhum wuxuu ugaga digayaa algaflata halmaanka waliqtiraara ay kadsoonka inay yacnii adduunyadii istirsaal ay ku sameeyaan oy kadsoonaadaan oy is yiraahdaan war qoraxdan waa madoobaa jirta waana la dayi jiray bisha meeqa jeer ay madoobaatay maxaa dhiboo ku jiro inaan la ysdhehin weliba in cadaabulqabriga ilaahay laga magan gala waay maxaa yeelay qoraxdu markay madoobaato dhulka mugdi bou noqonaa dhul qabriguna waa mugdi wa shay-u bishay-i yudkar shaygana shay baa lagu xasuustaa saa darteed marka waxaa la sunneeyaa in ilaahay cadaabulqabriga laga magan galo axaadiidtana waa ku timid ayb bukhaariga iyo werinay waraweynaa fii saxiixi lbukhaariyi waxaanu ku dhex warinay kitaabkaa dhexdiisa wagayrihi can asmaa radia allaahu canha qaalad waxa ay tiri laqad amara rasuulullaahi sala allahu caleyh waali wasalam nebigu wuxuu amray bilcataaqati xoreyn fii kusuufi shamsi qorax madoobaadkii <clears throat> waxaan inay iska noqdaan wax iska ruutiini ah oo qofka yacnii maalinle oo kale in laga dhigtaa ma aha baabul adkaari adkaartii ayuu u baabihay cadaynteedii fi axkaam adkaartii cadaynteedii ama sheegideedii buu u baabihay filistisqaai roobdoonka dhexdiisa ahayd abaar markay dhacdana alle in la magan alla aado waa xaggiisa farxad markay jirto ciidda oo kalena iyo maxaa lagu dabaaldegaana ilaahay oo la caabudo mar walba allaan caabudayna fii xaalati saraa'i iyo fii xaalati daraa xaaladda culayska badan iyo xaaladda khafiifka ahoo barwaaqadu ay jirto ayb marka mar walba haddii la ciidayo la farxaayo waa la tukanaya haddii eh, abaar ay dhacdo waa la tukanaya kada yustaxabu waxaa la sunneeyaa alikhaaru badin fiihi yacni roordoonka dhexdiisa min adducaai ducadii la badiya wadikri dikrigii walistikfaari dembi dhaaf dalabkii bikhuduucin weliba lagu dalbo iyadoo la khuduucayo ilaahay loo khuduucayo watadallulin iyo isduleyn laysu duleynayo alle wadacawaatu ducooyinka almadkuuratu lasoo sheegay fiihi istisqaha dhexdiisa lagu sheegayna mashhuuratun weeyaan mid iska caan ah minhaa waxaa ka mid a ah, allaahuma asqinaa keytan mugiitan ilaahuna waraabi roob waxgargaaro hanii-an bogaadin leh mariican iyo muriican labadaba waa la dabdiyey mariican daaq badan qadaqan dhibco waaweyn roobkii roobkiisu uu dhibci waaweyn yahay mujallilan wax daboolo saxan shub maayo caaman caam ah dabaqan daboolaya daa'iman weligii allaahuma ya allaahu allow cala diraabi taagaga yaryarka ah diraab waxaa la yidhaahdaa bacaadka yarka oo aan taagana gaarsiisnayn wamanaabiti shajari geedahame allaahuma yaa allaahu allow ijcalhu roobka ka yeel cala diraabi taagagaa yaryarka wamanaabiti shajari geedaha meelahay ka dhashaan oo butuuni lowdiyati dooxyaalka calooshooda ilaahu geli waadiyaalka yani calooshooda ku shub roobkaani allaahuma yaa allaahu allow inaa nastakfiruka waa dembi dhaaf baan kaa dalbayna innaka adiga kunta waxaad ahaatay khafaaran mid dembi dhaafid badan maxaa yeele roob la-aanta dembigaa keeno shirkiga iyo qatliga la samaynayo dilka iyo yacni dhaca iyo isboobka la samaynayo iyo zinada iyo waxyaabahaasaa keenaan marka waa in ilaahay looga toobad keenaa fa arsil isamaaa ilaahu samada dir caleynaa korkeenna kusoo dir samada midraaran iyadoo dararid badan midraar waa mifcaal waxaa weyaan mubaalaqa iyadoo dararid badan ilaahu noosoo dir samada oo noo dararayso allaahuma ya allaahu allow isqina alkeyta roobka na waraabi walaa tajcalna hanaga dhigin min alqaanitiina kuwa quustay allaahuma yaa allaahu allow ambit lana zarca ilaahu noo soo dhali abuurka wa adira ilaahu noo darari lana anaga noo darari addarca candhada noo darari xoolaha candhadoodana ilaahu caana noo geli oo noogu darari wasqinaa ilaahuna waraabi min barakaati samaai samada barakaadkeeda naga waraabi wa ambit lanaa ilaahu noo soo dhali min barakaati lardi dhulka barakaadkiisa allaahuma yaa allaahu allow irfac canaa ilaahu naga qaad aljahda dhibka waljuuca baahida walcurya qaawanaanta wakshif canaa ilaahu naga fayd min albalaa'i balada ilaahu naga fayd maa naga fayd laa yakshifuhu uusan faydi karin hayruka adiga heyrka ilaahay in la baryaa la rabaa qubuurta in loo ordo iyo in meelo kale la aada iyo afka la saaro iyo ma aha rabbiga awooda badan in la baryo waxaa dareemaya dhibicdaas roobka ummadda dhan waa ku filan tahay haddii la yidhaha dadku booyadaha lagu dhaamiyo biyo abaara dhaceenna booyadahaas weyn ma tarayaan baahiyar ay dabooli karaan <clears throat> booyadahaas kun booyadood waxaa ka qiimo badan laba maalin oo uu roob dadka u da o dhulkiina cagaar xoolihii biyihii meel walbay gelayaan raxmad ayb wayustaxabu waxaa la sunneeya idaa kaana fiihim hadduu yahay dhexdooda rajulun nin mashhuurun caan baxay bisalaaxi suubanaan nin ku caan baxay oo wanaagsan haddii uu jiro an yastasquu bihi inay isaga ku roob dalbaan maxay dhahayaan fayaquuluu waxay dhahayaan allaahuma yaa allahu allow inaa nastasqii wa nastashficu waan waraab dalbaynaa waan erga dalbaynaa ilayka adiga xaggaaga bicabdika addoonkaagan fulaanin hebel ah baan kaaga erga dalbayna yani sunnada sida ay tahayna waxay tahay waa soo gaabiyee musanifke qofkan qofka wanaagsan in lagu roob doonaa fiican marka uu la sunneeyaa waa qofka nool ee saalix ah in la yidhaa hebeloo istaagi noo duceey maxaa ilaahay loogu dhawaanana ducadiisa ilaahay loogu dhawaana waxaa lala hebelo noo duceey waagii nebiga ou noolaa marka nebigaa la dhihi jiray noo duceey ninkii reer baadiyaha masaajidku kasoo galay nebigu khudbadii jimcada wado markaasuu wuxuu yihi xadiidkii anas waay markaasuu wuxuu yihi halaka almaalu maalkii waa baaba wajaca alciyaalu ilmihii waa baahdeen wanqadacati suulu gaadiidkii waa go-ay abaar darteed fadcullaahi yuqiisunaa ilaahay noo tuug hana waraabiye markaasuu nebiga labada gacmood kor u taagay ilaahay buu bariyay allaahuma aqiitnaa allaahuma aqiitnaa allaahuma aqiitnaa samadii oo qorax ay tahay ayaa inta iyo inta inta daruur ka timid meel walba daruurtiiba isku dhowaatay markaasay dabooshay madiino dhan waa roobaysa marka daruurtii nebiga mimbarkiiba kama soo degin ilaa garkiisu ay biyihii roobka ka dhibcayeen markaasuu saxaabigu wuxuu yihi famaa ra-ayna shamsa sabtan qorax ma arkin uu yihi ilaa iyo usbuuci kale laga gaaro ilaa jumcadii kale roob la da-ay ma anan arkin uu markaasaa nin kale kasoo galay albaabkii haddana ama kii inuu ahayna waa la sheegaa markaasuu wuxuu yidhi halaka almaalu halaka almaalu maalkii waa halaagsamay watahdamat ilbuyuutu guryihii waa dumeen ayuu fadcullaahi yumsikuhaa ilaahay noo tuub rahayo roobkaa naga hayo baniaadamka feeri markaasuu nabiga sal l salam si fiican u duceeyey allahuma xawaalaynaa walaa calaynaa buu yidhi ilaahow roobka dhinacyadeenna ku dii korkeenna ha ku di-in madiina waxay noqotay marka gaashaan oo kale dalladoo kale noqotay dallad roobka dhinaceedu ku da-aa iyada kuma da-eynin meelahaas kalena marka eh, waxaa ka dhalanaya ayb marka macnuhu waxaa weeyaan nebiga ducadiisaa lagu ayaa ayaa ayaa lagu roob doonay markii uu dhintayna cumar wuxuu yidhi ilaahu nebigaaga ayaan kugu tawasuli jirnay oo aan kugu soo dhowaa jirnay markaasaadna roobay jirto markaan abaaraysanno ilaahw hadda nebigaaga adeerkiis aan kugu soo dhowaaneynaa cabaasow istaag buu yidhi markaas cabaas waa istaagay markaasuu duceeyey wuxuu yidhi ilaahw bale ma timaado ilaa dembi bay ku timaadaa mana la koryeelo towbo unbaa lagu koryeelaa ilaahow gacmaheedna waa kuwaana waa kuu towbad keeneen ee na waraabi rooba ilaahay keenay meeshaa marka waxaa laga qaadana qof ahlu salaaxa ah weliba ahlu beyt ah reer bani haashim in lagu tawasulo ee nool ducadiisana waa wax lagu tawasula hadda ogoona qabuur ma aadi jirin asxaabta xilligii mucaawiyana sidaasoo kale waa la roob doonay nin waxaa jiray la dhihi jiray yaziid ibnu laswad aljurashi mucaawiya markuu roob doonka sameeyey ayuu wuxuu yidhi aawa yaziid bnu laswad kaalay ducey buu yii mimbarka imaam ducey dadkiiba isagana u duceeyey ilaahay roobba u keenay marka saasuu ka wadaa dadka saalixiinta ee dhintay magacooda qabsada ma aha saas hadiyiga asxaabta ma ahayn rawaynaa fii saxiixi lbukhaariyi waxaanu ku werinay ana cumara bna alkhadaab radia allaahu canhu kaana wuxuu ahaa idaa qaxatuu hadday abaaraystaan istasqaa bilcabaasi cabaas ayuu ku roob dooni jiray ibn cabdilmualib faqaala waxauu yidhi allaahuma yaa allaahu allow <clears throat> innaa anagu kunaa waxaanu ahay natawasalu ilayka inaan kugu soo dhowaanayno tawasul sidiisa waxaa layihaha alqurbatu taqarub atawasul taqarub marka ilaahay maxaa loogu dhawaadaa marka ilaahay wax laga rabo waxa alla loogu dhawaadaa waa maxayna saddex waxyaabood magacyadiisa in ilaahay loogu dhawaado oo layidhaha yaa raxiim yaa tawaab tubcala yaa raxiim yaa raxmaan ilaahu noo naxariiso in la dhaho magaciisa lagu alla barya magacyadiisa midda labaad camalkaaga saalixa inaa ilaahay ku tuugto oo <clears throat> aad tira ilaahu camalkayga saalixa u wanaagsan ayaan adiga dartaa u sameeyey ilaahu waxaas isii saddexdii nin iyagoo socdo oo ay god galeen meel god roobaa yimid meel goday ka galeen roobka inay uga onkortaan <clears throat> buuray ahayd waa kusoo duntay marka dhagixi ayaa ku malaasmay ayaga dhan intee laga baxo marka meel laga baxo male yeyta <clears throat> waxay taleefon u dirsadaan maxtaa male qofay u dhawaaqdaan male markaasuu yidhi midkood ilaahay barye wuxuu ku bariyey <clears throat> camal saalixa uu sameeyey labadiisii waalida uu baari u ahay ayuu ku alla baryey kii kalaa marka isagana wuxuu yidhi eh, ilmihiisii iyo iyo xaaskiisii ayuwuxuu ka hormariyey labadiisii waalidu ka hormariyey waalidkiibuu hormariyey ayagiibuu gadaal u dhigay ilaah hadaan dartaa u yeelay naga bixi waxaan aan ku jirno wax yar ayaa dhagaxii la feeyday kii kale alla baryey wuxuu ku alla dhowrsanaan ayb dhowrsanaan inuu ka dhowrsado sanad abaar badnayd gabar qurux badnayd oo u lacag siiyey oo isu makanisay ayuu ilaahay dartiis uga tegay cabsi uu ilaahay ka baqayo inuu zinaysto oo kaga cabsanayo ayuu uga tegay soo samay kara weliba ilaahu dartaa haddaan uga tegay waxaa naga qaad waxyar baa dhagaxii la faiday midii kale kii kalena wuxuu yidhi ilaahow aniga dadaan shaqaalo ka dhigtay mushaarkoodii waa qaateen hal nin maahane waa ka tegey wixii uu lahaa markaasuu waa u haayey buu yidhi waa u badiyey waa u tarantay xoolo badan bay u noqdeen xogaagii yaraa waa yimid markaasuu yidhi yaa cabdallaahi addimaa calayka addoonkii allow gudo wixii lagugu lahaa lacagtan kugu lahaa isii markaasuu yidhi xeradaan waxa ku jiro o dhan adaa iskale markaasuu yii maigu jeesjeesaysaa maigu ciyaaraysaa maya buu yidhi ujradaadii aada shaqaysatay waa yidhi waxaan waxa dhalay markaasuu ka kaxaystay hal shay ugama tegin ilaahu haddaan dartaa u yeelay oon khiyaanadaas adiga dartaa uga cabsado cabsadoon iskaga ilaaliyay dhibkaan naga fayd dhagaxii dhamaa qaada taana marka maxay ku tusee camalkaaga wanaagsan in ilaahay ku tuugi karta midda saddexaad maxaa waay marka tawasulka noociisa saddexaad waa maxay dadka kan waa qof wanaagsan oo saalixa ood isleedahay ilaahay aada ayuu ugu dhow yahay waa qof alla caabudidiisu ay badan tahay in la yidhaha hebelow ii duceey noo soo duceey noo duceey ee nool waa kaasnaa saddexdaas tawasul sax waay wixii saddexdaas kasoo hara maxay noqonayaan bidca marka tawasul haddii la doonaa lagu magacaabo wax aan tawasul ahaynaa jira marka sideedaba tawasul waxaa la yidhaahdaa allaa rabtaa inaa u dhawaatid shay baad ilaahay ugu dhawaanay shay shaygaasna saddexdan aan sheegnay hadduu yahay waa banaanyay wax waxaa jira layidhaha istiqaatha istiqaatha ma taqaanaa feera istiqaatha waxaa la yidhaahdaa in gurmad la dalbo waqti ay kugu taagan tahay wax kuusoo gurman karaa aynan jirin allah maahan <clears throat> inaa ilaahay keyrkiis u qeyshato waa maxay tiraa yaa fulaan yaa sheekh hebelow mana asbaabtii uu kugu gargaari lahaa ninkan mabahayaba nin god ku jira <clears throat> taasoo kale marka ilaahay baa iskale cinda algeyb waa cinda eh, asbaabtii markii la waayo <clears throat> allah keliya in loo qeyshay yaa allah layraa isagaa ku maqlayo ilan ambiyada ilaahayna ilaahay bay u qeyshay jireen meel kale ma aynan u qeyshay jirin <clears throat> kaas dambe marka waa shirki qofka haddii uu yaa fulaan uu yiraahdo qof kale u dhawaaqdo marka in qofkuna inuu iska ilaaliyo allaahuma ya allaahu alla wuxuu dhihi jiray marka allaahuma ya allaahu allow inaa anagu kunnaa waxaanu ahay natawasalu ilayka inaan xaggaaga usoo dhowaanayna binabiyinaa nabigeena aan kugu soo dhowaanayn sala allahu calayhi wasalama fatasqinaa waana waraabinaysay wa inaa anaguna natawasalu ilayka xaggaagaan u dhowaanaynaa bicami nabiyinaa nabigeenna adeerkiisaan kugu soo dhowaanaynaa sala allahu calayhi wasalama fasqinaana waraabi ilaahu fayusqawna waa la waraabinaya wajaa-a listisqaau istisqihi waxaa ku waa yimid biahli salaaxi dadka ahlu salaax ah lagu roob doono <clears throat> can mucaawiyata ayuu ka yimid iyo waqayrihi iyo qeyrkiis waa qisadii aan idiin sheegayo yaziid bnu aswad aljurashi ayb wa bilcagsi marka ma banaana dadka ahlu fasaadka in lagu roob doon dalbo oo dadka fasaadka badan iyo dadka shirkiga badan iyo khuraafada in la yira idinka noo duceeya maxaa la helaya kuwaas day duceeyaan marka ayb waana iska dhacdaa dadka in lagu fidneeyo mararka qaar walmustaxabu shayga la sunneeyo an yaqraa inuu akhriyo weeyaan fii salaati listisqaai salaat listisqaha maa yaqra wuxuu ku akhrinayo fii salaati lciidi salaat lciid waqad bayannaahu waan cadaynay waanan cadaynay buu yidhi wayukabiru waa kibaaranaya fi iftitaaxi luulaa <clears throat> ragcada hore sabca takbiiraatin toddoba takbiir ayuu kibaaranaya sida ciidoo kale waa salaatulistisqaa sida ciidoo kale loo tukadaa wafi thaaniyati ragcada labaadna khamsa takbiiraatin shan takbiira ka salaati ilciidi oo kale xaal ay la too tahay wa kullu lfuruuci furuucda dhammaanteed walmasaa'ili masaa-il dhammaanteed allatii dakartuhaa aan sheegay fii takbiiraati alciidi takbiiraatulciidka aan ku sheegay asabci ee toddobada iyo walkhamsi shanta a u wou la imaanayaa midluhaa iyadoo kale ayuu la imaanayaa hunaa meeshaan huma yakhdubu waa khudbaynayaa khudbatayni laba khudba ayuu khudbaynayaa yughiru fiihima uu ku badinaya min alistikfaari wاdducaa'i ayb rawaynaa fi sunani abi daawuuda biisnaadin saxiixin calaa shardi muslimi can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal atat inabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga waxaa u yimaadeen bawaakii kuwa oynayo faqaala waxa uu yidhi allaahuma asqinaa kaytan mugiitan marian mariican naafican hayra daarin waxba dhibaynin caajilan degdeg a hayra aajilin mid daahaya aan ahayn fa adbaqat calayhim waxaa ku daboolantay korkooda asamaau samadii baa ku daboolantay warawaynaa fiihi biisnaadin saxiixin waxaanu ku warinay abu daawuudkii dhexdiisii sunan abi daawuud isnaad saxiixa can camri bni shucaybi can abiihi can jaddihi radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama ida stasqaa haddii uu roob doonaayo qaala wuxuu dhahay allaahuma asqi cibaadaka ilaahu addoommadaada waraabi wa bahaa-imaka xoolahaagana waraabi wanshur raxmataka ilaahu naxariistaadana faafi wa axyi baladaka wa axyi nooley beledaka beledkaaga almeyita dhintay ila beledku abaar abaartuba haday timaado waraweynaa fii <clears throat> sunan abi daawuud dhexdiisa waxaanu ku werinay biisnaadin saxiixin qaala abu daawuuda fii aakhirihi hada isnaadun jayidun buu yihi can caaishata radi allahu canha qaalat shaka naasu dadkii baa cawday ilaa rasuulilaahi sala allahu alayh waali wasalam nabiga ayay u cawdeen quxuud almadari roobkii engegiisii yani roob la-aan fa amara bimimbarin mimbar ayuu amray fa fawdica lahu waa loo dhigay filmusallaa musallihii dhexdiisa ayaa loo dhigay wawacda annaasa dadkii ayuu ballamiyey yowman maalin ayuu u yaboohay yakhrujuuna ay soo baxaan fiihi maalinka dhexdiisa fakharaja rasuululahi sala allahu caleyh waalihi wasalam nebigii baa soo baxay xiina markii badaa uu soo muuqday xaajibu shamsi qoraxda geeskeeda markuu soo muuqday qoraxda iftiinkeedii geeskeedii markuu soo muuqday faqacada cala lmimbari waqtiga ciidoo kale la tukadaa marka iyadana faqacada cala lmimbari mimbarkiibuu ku fadhiistay fakabara waxamid allaha caza wajala alla weyneeyey waa ammaanay daahirka waxaa ka muuqata marka khudbada inay salaada ka horeyso laakiin sidai ciidoo kale inay taha badan oo ay khudbadu dambayso fakabara waxamid allaha casa wajala uma qaala wuxuu yihi inakum idinku shakowtum waxaad ka dacwooteen jadba diyaarikum degmadiina abaarteeda waistikhaara almadari roobka soo daahidiisa ayaad ka dacwooteen ood ka sheegateen can ibbaani zamaanihi waqtigiisii oo kasoo daahay cankum idinkana oo idinka soo daahay can ibbaana zamaanihi yani waxaa waqtigiisii uu bilaaban jiray roobka uu imaan jiray inuu kasoo daahay oo idinka soo daahay ayaad ka cabateen waqad amarakum ullahu allana wuxuu idin amray subxaanahu <clears throat> waa nasahayaa ilaahaye an tadcuuhu inaad tuugtaan oo wacadakum wuxuu idin ballanqaaday an yastajiiba lakum inuu idin aqbalo uma qaala waxa uu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaan alraxiim maaliki yowmi ddiin allah mahadle caalamiinta rabbigooda ahaa naxariista badnaa oo naxariistii naxariista badnaa maaliki yowmi iddiin <clears throat> maalinta lays abaal marinayo allihii milkiyayo iska lahaa kii lahaa ah <coughs> allihii lahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ila allaahu alla maahane yafcalu wuu samaynayaa maa yuriidu waxa uu doono <coughs> ayuu sameeyaa <coughs> allaahuma anta allaahu ilaahu adaa macbuudka dhabta a ah, laa ilaaha macbuud xaq lagu caabuda ma jira ilaa anta adiga maahane alghaniyu allihii qaniga tahay wa naxnu lfuqaraa annaguna fuqaraan nahayo adiga waa abaarteenna inaadna abaarayso waxba qani baad ka tago uma baahni ayb annagana fuqara naho adaan kuu baahna anzil calayna alkeyta ilaahu roobka noo deji soo deji wajcal maa anzalta lanaa waxaad soo dejisana ilaahu nooga yeel quwatan xoog wa balaaqan iyo gaarsiin ilaa xiinin waqti intayka aan ku gaarno uma rafaca yadayhi labadiisi gacmood buu kor u qaaday falam yazal kama tegin fi rafci kor u qaadista xataa badaa intuu ka muuqda bayaadu ibdayhi kilkilihiisa cadaantooda inuu aad marka gacmo kor u taag <coughs> inuu ku xeel dheeraaday ayay tusaysa oo aad uu gacmaha kor ugu qaado madaxiisaba uu ka kormariyay uma xawala ila nnaasi dadka ayuu u jeestay uma xawala wuxuu u jeediyey dhe ilannaasi dadka xaggooda daharhu dhabarkiisa saanuu dadka ugu qudbeynayo mimbarkuu <clears throat> saarnaa dadka uu qudbeynayo waa soo wareegsaday dadkiibuu dhabarkiisa u jeediyey isagana marka intuu u jeesanaa qiblada khadiibka markuu jimcada maalan khudbada akrinaa dadku kusoo jeedaa sooma <clears throat> qibladana waa ka jeedaa waa soo degay nebiga marka mimbarkiibuu kasoo degay qibladiibuu u jeestay dadkiina dhabarkiisa u jeediyey <clears throat> waqalaba waa wareejiyey ow xawala ama waa wareejiyey ridaahu go-iisiibuu wareejiyey say u wareejiyey marka dhankii midigna bidixda u wareejiyey dhanka bidixdaana midigta u wareejiyey oo marka sidaasoo kale ka yeelay bidixdan midig midigta kan saaran garabka midig bidixu mariyey garabkii bidixu xisaarmayna midig uu mariyey ayb hoostana kor uu geeyey waa gediyey maradiina waa gediyey macnaha yacni gedintu nebigu waa tamaniyey waa u suurtoobi weyso maradii ciriiri waxbaa yimid imaamu shaafici marka maradii in la dabagediyo bidix iyo midigna la isdhaafiyo ayuu suneeyey marka maxaa laga wadaa marka go-aan la gedinaya macnihiisu muxuu yahay waxaa la yidhi tafaa-ul xasan ah ilaahay baa waxaa laga rajeynayaa in abaartii laga baxayo abaartii waa ka baxnayaa laga wadaa <clears throat> tafaaul xasan uma aqbala ayb wahuwa raaficun yaday gacmihiisa kor u qaaday uma aqbala cala annaasi dadkii ayuu kusoo jeestay <clears throat> wanasala waa degay fasallaa rakcatayni buu tukaday laba ragco faansha allahu caza wajalla alla wuxuu abuuray oo u heysiiyey saxaabatan daruur racdad way onkoday baraqad way hilaacday uma amdarad way roobaysay biidni illaahi tacaala ilaah idinkiisay ku roobaysay <clears throat> falam yati masjidahu masjidkiisii ma imaanin nebiga xataa saalat isuyuulu falam yati maxuu ku dhiga ayb xataa <clears throat> saalad yani waxaa muuqatay inuu ku tukaday musallihii buu ku tukaday masaajidkii laguma tukanin salaatul meel banaana lagu tukadaa masjidkiisiiba ma imaanin xataa saalat isuyuulu intay daadadkii ay shubmaan xataa saarad intay dareeraan asuyuulu daadadkii falamaa ra-aa markau arkay surcatahum degdegoodii dadkii u degdegitaankoodii markau arkay ilalkinni meelaha yacnii daboolka leh oo lagu onkorto dadkii wuxuu arkay meelahaas u ordaayo daxika sala allahu alayh ali salam nebiga waa qosle yacnii dad hadda abaar ka cabanayo roob ilaahay inta keenay hadda roobkii ka ordaayo oo meelay ku onkortaan raadsanayo yani ilaahay sidoo axwaasha u bedelayo yani degdegaas degaas ah. dadkan markii hore waa oynaayeen ama waa dad waxay ahaayeen abaar iyo diif ay ka muuqata haddana dad yani farxad baa timid xataa beded intay ka muuqatay nawaajiduhu goosaskiisa goosdambeedyadiisa aad buu nebigu u qoslay fa qaala waxa uu yidhi ashhadu ana allaha calaa kulli shayin qadiir waxaan qirayaa oon markhaati ka ahay buu yidhi alla inuu wax walba awoodo gaaban waay waanii aniguna cabdullaahi warasuuluhu inaan ahay ilaahay addoonkiisa iyo rasuul alleh inaan ahay anigana taasaan qirayaa buu yidhi qultu waxaan idhi ibbaana shayi waqtuhu waay shayga waqtigiisa laga wadaa wahuwa bikasri lhamzati wa tashdiidi ilbaai bacdoo la shiday alwaxadati wa lmadarina bidami lqaafi waalxaa'i wa inxibaasahu inxibaasuhu xabisnaanshadiisa waljadbuna biiskaani daali daalka oo la reebay almuhmalati bidulkhisbi meesha soo kugu shaqan ضد الkصb qaadma hoos dhig ضد الkصb aaranka cagsigiisa waay wqowluhu ثuma amطرت hkda huwa bاlأlf waay whumaa lugataani maطرت وamطرت wala اltifaata milicsi male ilaa man qaala qofkii yihi laa yuqaalu lama dhahayo amطra bاlأlfi ila fi اlcadaabi maahan warkiisa la milicsan maayo wa qowluhu badad nawaajiduhuna ay daharad anyaabuhu micihiisii baa muuqday wahiya bidaali lmucjamati daalkii la dhibiceeyo waclam ogow ana fii hada xadiii xadiidkan dhexdiisa waxaa ku sugan atasriixa cadayn <clears throat> biana alkhudbata khudbada qabla salaati salaada inay ka horeyso wakadalika sidaadaasoo kalena huwa isagu musaraxun bihi mid la cadeeyay waa fii saxiixay lbukhaariyi wamuslimin wahada kana maxmuulun cala ljawaazi baa lagu xambaaraya inay iska bannaan tahay qabla salaa in la qudbay karo walmashhuuru sida caanka ah fii kutubi lfiqhi liasxaabina kutubta fiqhigu asxaabteena wagayrihim annahu yustaxabu waxaa la sunneeya taqdiimu salaati salaada hormarinteeda cala alkhudbati laga hormariyo liaxaadiida uqara axaadiid kale ana rasuula llahi sal l slama qadama asalaata inuu hormariyay cala alkhudbati uu ka hormariyey wallahu aclamu wayustaxabu waxaa la sunneeya aljamcu jamcin fi ducaai duco la jamciyo beyna aljahri walisraari kor u qaadis iyo hoos u dhigin wayustaxabu waxaa la sunay aljamcu jamcin wayustaxabu ljamcu jamcin baa la sunay fi ducaai ducada dhexdeeda bayna aljahri walisraari wa rafcu lydi gacmihii kor uqaadistoodii fiihi ducada dhexdeeda rafcan baliiqan kor uqaadis xeel dheer qaala shaaficiyu raximahu llah walyakun ha ahaada min ducaa'ihim ducadooda allaahuma yaa allahu allow amartanaa biducaa'ika baadna amartay wa wacadtanaa waxaad noo yabahda ijaabataka waqad dacownaaka waan ku barinay kamaa amartanaa saad noo amartay faajibnaana ajiib kamaa wacadtanaa saad noo yaboohday allaahuma yaa allaahu allow umnun calaynaa korkeenna galladayso bimakfirati maa shay dembi dhaafkiisa ku galladaysto qaarafnaa dhahaa aan kasbannay waijaabatika ijaabadaada yani wabiijaabatika nagu galladayso fii suqyaana yani ayb waraabinteenna aadna waraabisa wa sacati risqinaa risqigana wayadcuu lilmuminiina muminiintiiba u duceynaya iyo lmuminaati yusalii cala nabiy sala allahu aleyh wali wasalam nabigana waa ku salinaya wayaqra-u waa akrinaya aayatan aayad ow aayatayn ama laba aayadood wayaquulu limaamu wuxuu dhahaya astaqfiru llaha lii walakum wayenbaqii waxaa haboon an yadcuu inuu duceeyo biducaai alkarbi murugta ducadeeda waa soo marnay wabiducaai alaakhari ducadii kale allaahuma aatinaa fi dunya xasana wagayri dalika ayaa la sunneeyaa min addacawaati ducooyin ah allatii dakarnaaha aanu sheegnay fi laxaadiisi saxiixati aanu ku sheegnay qaala shaaficiyu raximahullah waxa uu yihi filum kitaabka alum yaqdubu limaamu imaamku waa khudbeynaya fi listisqaai istisqihi khudbateyni laba khudbo kamaa yaqdubu fii salaati alciidi salaatulciid sida uu khudbeeyo kale yukabiru llaha tacaala alloo weyneynaya fiihima wayaxmaduhu waa ammaanayaa wayusalli cala nabiy sal l salam nabigana waa ku salinaya wayukhiru waa badinayaa fiihima labada khudbo dhexdooda alistikfaara dembi dhaaf dalabka xataa yakuuna intuu ka ahaado akhara kalaamihi warkiisa kan ugu badanba wayaquulu wuxuu dhahayaa kahiiran in badan istaqfiruu rabbakum inahu kaana gafaaraa yursil isamaaa calaykum midraara ayuu badinayaa uma rawaa can cumar bni lkhadaab wuxuu ka wariyey radia allaahu canhu anahu istasqaa inuu roob dalbay fakaana akhara ducaa'ihi ducadiisa tan ugu badan alistigfaaru fakaana alistigfaaru istigfaartu waxay ahayd akhara ducaa'ihi qaala shaaficiyu waxa uu yihi wayakuunu akhara ducaa'ihi ducadiisa tan ugu badan wayakuunu listikfaaru dembi dhaaf dalabku wuxuu noqonayaa akhara ducaa'ihi ducadiisa kan ugu badan yabda-u bihi wuxuu ku bilaabanayaa ducaa'ahu ducadiisa wayafsilu bihi wuxuu ku kala soocayaa beyna kalaamihi warkiisa waa ku bilaabayaa ducadii dhexda markuu marayana waa ku kala soocayaa oo istikfaar bau la imaanayaa labadii qudbo dhexdooda wayaktimu bihi waana ku khatimayaa istikfaartii wayakuunu huwa wuxuu ahaanaya isagu akhara kalaamihi warkiisa kan wayakuunu wuxuu ahaanaya huwa istikfaarku akhara kalaamihi warkiisa kan ugu badan xataa yanqadica alkalaamu warka intuu ka go-o wayaxusu nnaasa dadkii buu baraarujinayaa cala towbati buu ku baraarujinayaa inay alla u toobad keenaano allana inay u toobad keenaan oo xaqi allana ay ka toobad kala yimaadaan kii bani aadamkiina istixlaal ay ka dalbaan oo qofkii qof xaq ka haaya inuu u celiyo wa daacati daaco oo taqarubi u dhowaansho ilallahi alla loo dhowaado ayb ayuu ku baraarujinaya waxyaabahaas oo dhan wabilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina maxamed wala ali